لمن ولو فمضل subax wanaagsan dhegeystayaad waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa subaxnimo khamiis ah taarikhdan ay ku beegantahay tahay afar iyo tobanka bisha sagaalaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka falqaynta wararka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah wararka ka imaanaya gobolka sanaa gaar ahaan deegaan lagu magacaabo milxo ayaa waxay sheegayaan in uu ka socdo dab aada u xoogan kaasi oo guud ahaanba saameeyey tuulada deegaanka iyadoon ilaayo haatan aan la ogeen khasaaraha ka dhashay dabkaasi wararkii ugu dambeeyey xaaladda deegaankaasi milxo ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa soo laabtay duqeymaha dowladda kenya ay ka geysanayso gobolka gedo iyadoona duqeymahaasi ay ka dhashaan khasaaro kala duwan oo soo gaara dadka rayidka ah iyo burbur hantiyadeed dadka deegaanka ayaa muujinaya walaacaadi xoogan oo ku saabsan duqeymahaasi falqeyn arrintaasi ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa xubintii kalmaan ayaa qeybka ah barnaamijka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinaya salaad uu farsameynaya waa mar kale iyo barnaamijka falqeynta wararka heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falaqaynta wararka oo subax dhabaad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wararka naga soo gaaraya deegaanka milxo oo ka tirsan gobolka sanaag ayaa waxa ay sheegayaan in uu halkaasi ka kacay dab aada u xoogan dabkaasi oo la sheegay in uu marka hore ka dhashay gaas kaasi oo saameyn weyn ku yeeshay guud ahaanba deegaanka sawiro ayaa muujinaya in dabkaasi uu saameyn ku yeeshay tuulada deegaanka milxo oo ka tirsan gobolka sanaag iyadoona guryo badan ay gubteen sidoo kalena gawaari ay halkaasi gawaari halkaasi yeelan ay sidoo kale gubteen weli waxay dadka deegaanka ay sheegayaan in dabka uu socdo gurmadna ay la-yihiin maadaama dabkaasi uu ku faafay guud ahaanba tuulada milxo oo ka tirsan gobolka sanaag tuuladaasi waxaa la sheegay in ay caan ku tahay qodista macdanta waxaana markaasi uu dabkaasi saameyn ku yeeshay guud ahaanba tuulada wixii wara kusoo kordho wararkeena iyo barnaamijyeen dambe ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal dowladda kenya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay duqeymo kala duwan ka geysanaysay gobolka gedo iyadoona duqeymahaasi inta badan ay la bartilmaameysaneysay saldhigyo maleeshiyada kooxda al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka deegaanada gobolkaasi hase yeeshee waxaa mararka qaar ay khasaare ka soo gaartaa duqeyntaasi dadka rayidka ee ku dhaqan deegaanada ay maamulaan maleeshiyada kooxda al-shabaab shalay oo u dambeysay deegaanka ceelcadde ee gobolka gedo ka tirsan diyaaradaha dowladda kenya ayaa duqeymo ka fuliyey waxaana markaasi duqeymahaasi khasaare uu ka soo gaaray dadka rayidka ah sawirre ayaa muujinayay in caruur yaryar ay duqayntaasi waxyeelahay ka soo gaartay halka qaarkoodba ay dhinteen sida ay sheegeen saraakiisha gobolka ku sugan haddaba waryaheena botan ayaa stuudiyaha igula sugan cabdulaahi soo dhawow in bal markaad fiirisid eedeynta ee kasoo yeeraysa dadka shacabka ee ku dhaqan ee gobolka gado iyo duqeymaha dowladda kenya ayay ka geysanaysa gobolkaasi maxaa ee markaasi la haboon mas gobolka iyo maamulka jubbalandba waa mahadsantahay farxaanow dowladda kenya waxaa lagu eedeeyaa diyaaradaheeda inta badan duqeymaha ay markaasi bartilmaameedsanayaan goobaha al-shabaab ay kusugan yihiin in ay waxyaalo kasoo gaarto sidoo kale dad rayid ah oo iyana halkaa ku nool marka hadda tani ugu dambeysay oo ceelcadde waxaa la leeyahay diyaaradaha kenya duqeymo ay ka geysanayeen saldhigyo ama goobo ay ku sugnaayeen al-shabaab oo bartilmaameed u ahaa ayaa waxay waxyeelo kasoo gaartay dad rayid ah oo isugu jira caruur iyo haween waxaana aad iyo aad qeyladhaan ay uga soo yeeraysaa dadka deegaanka iyo sidoo kale mas halkaas ku sugan iyagoo oo markaas ku eedeynaya e, dowladda kenya in bartilmaameedkeeda keliya markaasi ay ku ekaato aysan markaasi dhibaato gaarsiinin shacabka kale ee deegaanadaas ku nool diyaaradahan kenya ama duqeymahan ay samayso dowladda kenya waxaa looga golleeyahay gacansiin dowladda soomaaliya lagu garabsiinayo dagaalka ay kula jirto al-shabaab iyadoo al sidoo kalena ay weeraro ka geysato gudaha dalkaasi kenya marka dowladda kenya waxa ay si lamid ah sida soomaaliya ula dirireysa ayaa la leeyahay dagaalamayaasha al-shabaab waxa ugu badan ee markaasi dhibaatadu ka imaaneyso ama caqabad taagan ayaa ah in markaasi ay duqeymaha marka qaar ee bartilmaameedka uu ka lumo islamarkaana dad shacaba ama markaasi goobo muhiim ah oo dad rayadaha ay ku sugan yihiin ay waxyeelo soo gaarto duqeynta batanow duqeymahaasi iyadoo dowladda kenya la ogyahay in ay dagaal adag kula jirto eh, kooxda al-shabaab ee eh, mhm. mararka qaarna weerar ka geysta gudaha dalkaasi kenya mhm haddana eh, duqeymaha waa ay soo lalaabteen in dadka shacabka ay eh, waxyaalo kasoo gaaraan mm-hmm. eh, mas-uuliyiinta gobolka ku sugan ama shacabkaba halkaas ay qaylaan ka muujiyaan mm-hmm. maamulka jubbaland maxaa waro kasoo baxay oo kaga aadan ka hadalka duqeyntaas maamulka jubbaland sidoo kale waxa ay yani mar walba oo sidaanoo kala dhacdo ay dhaleeceeyaan in bartilmaameedka dowladda kenya ay ku aadan markaasi goobaha al-shabaab in aan shacabka waxyeelo lagu gaarsiinin iyagoo mar walbana ka hadla arrintaas kuna soo celceliya eh, farxaan waxaa xusid mudan duqeyntani waxay kusoo aadeysaa xili dhowaan eh, wasiirka gaashaandhiga aadan bare uu qoray eh, mm, qoraal uu ku daawacay bartiisa twitterka uu ku sheegay in militariga soomaaliya ay afgembiyaan dowladda uu xasan sheekh maxamuud uu ku sheegay in markaas dhibaato ka wado gudaha dalka soomaaliya marka waxaa la leeyahay hadalkan iyo duqeyntan ayaa isku soo beegmay waxaana dadku ay leeyihiin kenya waxa ay markaas dhibaato gaarsiineysaa shacabka soomaaliyeed iyadoo markaas isatanu kama ahayn oo ay markaas ula jeeda saxa ay tahay maadaama wasiirkii gaashaandhigga uu sidaas yahay eh, sidaas lamid ah farxaano waxaa laleeyahay waxaan ognahay taliyaha sirdoonka nabad eh, sugidda kenya inuu yahay eh, nin asalkiisa soomaali ah oo markaas la yirahdo nuuradeen xaaji eh, taasna waxaa laleeyahay eh, asalkee dadka soomaalida ah ee markaas xilalka kala duwan ka haya gudaha dalka kenya iyaga naftirkooda maweysan wax yani dhibaato ah ama aysan ka muujinaynin cabasho shacabka soomaaliyeed ay markaas dhibaatadu kasoo gaarayso duqeymaha markaas bartilmaameedkooda uu habaabo oo dadka shacabka ay wax ka soo gaaraan cabdullaahi mararka qaar waxaa la sheegaa in bartilmaameedka ee kooxaha argagixisada mhm. ee markay duqeynta bilaabato kale in haddana mhm. dadkii shacabka ay ku dhuumaaleysanayeen saraakiisha al-shabaab ka tirsan ee bartilmaameedka mhm. la doonayo mhm. in dadkii shacabka ay dhexgalayaan sidaasina mhm. uu khasaaraha dadka rayidka uu soo gaaro marka soo sidee marka al-shabaab soo ma habooneen in aysan e, shacabka ay ka leexdaan oo aysan e, ku dhex dhuuman si ay e, marka khasaaraha iyaga ugu koobnaato Eh, waa mahadsantaa farxaanow eh, sidaa caadiga ah duqeymaha inta badan markay dhacayaan bartilmaameedka eh, diyaaraddu ay duqeynayso marka horeba wuxuu noqdaa target la wada ogsoon yahay hase yeeshee marka qofkan ama duqeyntu ay ku bilaabato maleeshiyadaan al-shabaab ama horjoogayaasheeda eh, waxay dhex galaan sida caadiga ah tiro dhowr jeera ah dhacdayba guryo ama sidoo kale goobo dad shacab ay ku nool yihiin waana sababta keenta marka qaar khasaaruhu inuu dhasho taas marka wax keliyaha looga badbaadi kara ah in markaasi dadka deegaanka ama dadka halkaa ku nool in looga digo in ay ka fogaadaan goobaha bartilmaameedka ah sida mar walbaba ee dowladda soomaaliya ay ku celceliso waan ognahay isbuucyo ka hor markii la tegayay degmada ceelbuur ee qadiimiga ah in dowladda soomaaliya iyo saraakiisheeduba ay bayaan ka soo saareen in eh, deegaanadaas al-shabaab ay ku dhuumaalaysanayaan inay isaga fogaadaan dadka shacabka ah si aysan waxyeello uga soo gaarin duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha iyo sidoo kale eh, hubabka ay isticmaalayaan ciidamada kala duwan ee militariga soomaaliya hadda dowladda federaalka soomaaliya iyada war kama soo baxay oo ku aadan duqeyntan oo mm-hmm. cabashada ay ka muujiyaan shacabka mm-hmm. dowladda soomaaliya eh, waa sax kamaanan hadlinin eh, duqeymahan dadka shacabka ah markaasi eh, lagu waxyeeleeyey balse farxaan waxay ila tahay in maadaama howlgal uu socdo howlgalku mar walba inuu yeelan karo khasaare iyo faa-iido intaba taasna dowladdu ay ka soo qaaatay markaasi dhibaatooyinka uu geysan karo howlgalkan iyadoo markaasi ay suuragal tahay inaysan ujeedkuba ahayn in qof shacab wax la gaarsiiyo balse marka qaar mar walba oo ay howlgal la qaado waxa ay isugu jiraan markaasi in laga faa'iidi karo faa-iido iyo khasaare intaba cabdilaahi dadka shacabka ah waxay sheegeen dhibaatada ugu badan oo wajahan waxay tahay mhm. in deegaanadii eh, ay ku sugan yihiin al-shabaab mhm. oo dowladana ay dooneyso in ay halkaasi duqeymo ay ka geysato mhm. eh, dadkii shacabka ahaa al-shabaab ay u diidan yihiin in magaalada ay ka baxaan oo digninihii dowladda ay u hogaansamaan taasina ay keenaysa in dadkii ay magaalada ku reebaan oo dhibaatana halkaasi ay ka dhalata marka shacabkiisoo ma muuqato in ay markaasi laba eh, ishayse ay dhexdooda ku jiraan Eh, waa sax uu marka qaar shacabka al-shabaab laba siyaaboodba way u isticmaalaan marna deegaanka dadka way ka qaxiyaan oo marka qaar waxaan aragnaa deegaano fara badan oo dowladdu ay la wareegto oo markaasi aysan ku sugnayn qof shacab ah eh, si lamid ah waxaa la arkaa deegaanada qaarna in eh, iyadoo duqeyn iyo howlgallo istaraatiijiyad loo diyaariyey balse eh, inta badan loo geli la-yahay sababo la xiriira in shacabkii iyo al ay weli isdhex joogaan waana tactika al-shabaab marka qaar ay ku dhuumaaleysanayaan si ay uga badbaadaan waxyeelada duqeymaha iyo sidoo kale gacanka hadalka halkaas ka geysan karaan ciidamada dowladda soomaaliya cabdulaahi waa mahadsantaha kaasina wuxuu ahaa waryaheena cabdulaahi bootaan oo markaasi la falqeynayay duqeymaha dowladda kenya ay ka geysatay gobolka gedo oo mararka qaar uu khasaare soo gaaro dadka rayidka iyo cabashooyinka ka soo yeeraya dadka ku dhaqan gobolka gedo oo muddooyinkii dambe ka cabinaya duqeymo ka dhacayay wali waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka qaybo ka mid ah gobolka galgaduud waxaa ka socda dhaqdhaqaaq xoogan oo ay wadaan militariga soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka iyadoona deegaano ka tirsan gobolkaasi ay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay doonayaan inay gudaha u galaan sidoo kale waxauu dhaqdhaqaaq xooggan ka socda gobolka mudug gaar ahaan deegaanada u dhexeeya degmooyinka xardheere iyo sidoo kale bacadweyn iyadoona halkaasi ay ku sugyihiin saraakiil sarsaro ka tirsan ciidamada dowladda iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug waxaana ciidamada dowladda ay la wareegeen deegaano u dhow deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ka tirsan halkaasi oo saldhig weyn u ah maleeshiyada kooxda al-shabaab wasiirka wasaaradda amniga galmudug oo warbaahinta kula hadlay deegaan u dhow deegaanka bacadwe magaalada degmada bacadweyne ee gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay in dhowaan ay doonayaan in al-shabaab guud ahaanba ay ka tirtiraan maamulka galmudug kuwa haatan ku suganna ay yihiin kuwa goodoon ah islamarkaana wuxuu ugu baaqay inay soo dhiibaan inta aysan khasaare xoogan la kulmin wasiirka amniga galmudug oo ku sugan furimaha dagaalka ayaa sidoo kale sheegay in dadka deegaanka ay kaalin weyn ka qaateen qabashada deegaanada ee markaasi haatan ay ku sugayiin wuxuuna ugu baaqay in ay dowladooda iyo sidoo kale maamulkooda ay garab siiyaan maadaama al-shabaab ay doonayaan in guud ahaanba ay ka saaraan maamulka galmudug gobolada dalka waxaa ka socda dagaal aada u xoogan oo markaasi lagula jiro maleeshiyaadka kooxda al-shabaab iyadoona deegaano badan oo ka tirsan gobolada dhexe ay gacanta soo gashay ay gacanta dowladda iyo sidoo kale dadka deegaanka ay soo galeen tan iyo markii uu bilowday howlgalka ka dhanka maleeshiyada al-shabaab gabagabada barnaamijka falqaynta wararka ayaan kusoo gaarnay waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalmaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfilla sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso warkalamaane waxaa la yidhi danihiisa aadmigu mar buu dabamareeyaaye daba cuno cadowgii faraa inuu la daaqaaye dadka qaar waxyaabaha u daran door bidaa jiraae duluc baa tilmaantiya mahmaah loo deliishadoe dab ninkii hayaa waxaa la yidhi kaama sugadaaye isaguu damqaa oo naftii daadi leedahay war horaa waxaa loo yidhi dab nimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo war waxaa kaloo la yidhi maxay dantu ciishe wiilo lahaayo dulqaadiyo deeq lahaayo dadkuna dooqon moodaya warnameo adduunyo dabagadoonyahana daashati dogafurnay doga guursani dubi dubidubuka doorini deenga deenka gudni dabka gaadaneena walli dugsadow miyaalana odowga isku dulaynen warmadayo warmahaysida shirkii siyaasiyiinta koonfur galbeed saddex maalin nairobi ugu socday qodobo badanaa ka soo baxay laakiin waxaa u darnaad markay dhaheen koonfur galbeed al-shabaab lagama xurayn kara ilaa doorasho laga laga qabanayo warhaangiyo addoontiyo mogorane dabkulen ardiirsi ku weydiiyeen waar faysal cali waraaba ma maqlay arrinkan dhegii dhafaar waliska dheegay gaasreeda kukooyi warya waalmadayow takanadaadu maanay dhammaan war madaxweynaha koonfur galbeed lafti gareen shabaab fiiraa ku filan waa kii lahaaye ma niman yaan la taaban lahaa yimid warba way siyaasiyiinta nairobi ku shiray maxay garow ugu jiri waayeen war horta miyaan la ogayn dagaalka shabaab maahane dukaan kaloo furun inuusan jirin dalka dhankalaad u socotaani dhegelaay wax maqal soloma oran doorashadii maamul goboleedyada horta socota waa la joogaa oo xataa muddadii madaxweyne xasan shiikh u kordhiya waa dhammaatay laakiin beriga aniga waxaa ila quman eh. inta ay dadqalatadu dalka dhinac ka joogaan eh. doodaha siyaasadda dib in loo dhigaa mudan cabdulow warkaasoo muddo kororsi cad looma dhama yeelina mayno yaa dalka inaan diifaacanon eh. dib u dhisna la doonayaa dalka inaan diifaacanon dib u dhisna la doonayaa warorta waxaa la yidhi xoolo dugaag la xarooday dawa looma raadiyo warbow axmedow dowladda s s c hogaamiyina waad doorteen wasiiradiina waa la magacaabay war bashiirow dowladda hiiraan state eh. madaxweynaheedu wuxuu yidhi arrimihii siyaasadda dib aan iskaga dhignay dagaalkaanan galnay marka bow sida garaadkeeni dagaalka gala ma yidhi hadde war qalbigaan uu tiloojinaynaa buu yidhi war gabdho mujaahidiin oo nuur dugla jooga waxay dhaheen eh. ma la isku raaca raajarkood eh. risaasta aan rafiiqsanay damdamna waa ka siiyeen waar ma goobta cadday joogayn waaqlowma goobtaasaa miyirkuugu dambaysay war kalemaanay war ma haysaane gobolka gado ogeydeen xagga siyaasada siyaasadda inuu xasiloonaa waayadan warbar hiraale weli wuxuu fadhiyaa beled xaawo warwarka hanaga dhex diyaaradaha kenya duqeeyey ceelcadde waxaana la sheegay dad shacaba inay guryahoodii ku duqeeyeen masaajidkii magaaladay xitaa duqayntu gaadhay markaa kenyaatigu ma ujeeddo gaaray leeyihiin mise warbixin qaladaa la siiyey maxaa shacabka ku diray war kenyaatiga wiilishaba madii awlaadeen gaalaka durdiri leera eh. garandhiburintan fooftii erjiran warbawa kenyaati gaala layn maaye waa soomaali baa lagu yidhi war makiya somalilan aqoonsasaadna leedahay war ceelgaras ayaan dhaweed waxaa ka dhacday eh. amiirri meel ku shiraya intee la duqeeyey caqaar ah, ka mid intay shacab u galeen ay dadka hor uula joogi waayeen ee eh, u naqdeen warwarka hanaga dhex gelinina kenya waa tii horena loogaa iyadoo shirkadda hormuud iyo taawarra duminaysee siday wax ka yihiin galgacalow xaadisu wareeriha waxaa layidhi ninka kuudan la beertaada bawdkeedao qora ka jabsadaa wali kale dhaaraylaanki bilaaydaafadaw boojalaa duur edbiraysade war qaandaansigaaga qofkii raba dooradaada iga ceshuu ku yidhaahdaa urba umaadan maqal miyaa ninkii doonaya inay ku kardaraysto kabta faygeeda uskaga kaa taagaa war lafteeda khawaariijtu dhib ku hayaane inay iska difaacda looma diidanay rayidka ha nabadgeliso war amiir dhiig islaam badan qaboo dhib iyo hoog geystay ka dheeraada shacabka uu cidhkaa looga soo dhiciye war hay-adda nabadsuudu waxay sheegtay toddobaadkan gudihiisa toban amiir in la dilay gobolka bay waxaa lagu dilay ninkii dhammaayo maalid u qaabilsanaa al-shabaab goofguduudna waxaa iska soo dhiibay amiir qaybta qaraxyada ka tirsanaa war ma inuu isqarxiyey ku qoreenoo markaas ka soo fakada wurbauma ciyaalkiibaa idlaaday markay amiirka ku qoreen isqarxinta aryaadhaha kaa bilaaday radihe waa la laayaa inta u roogsa rabaa war filinkan horarka ah atoorahiis wuxuu ahaa godone atooro kalena ma laha war allaha kaa cafiya axmed diiriyana muxuu yahay warbogokaasi waa xanuunsan yaho sunni baa kursiga kaydka u fadhiya war toban milyaroo madax furashaha maraykanku dul saaray nin xanuunsana awal ma war madaxweynihii hore cabdiqaasim salaam xasan war ma somalilan ka degey bow ma tuutuu xidhay ma mar kale u yidhi ceelna uma qodna cidna uma maqna war mar kale soomaalidu ay dardaarhanjeediyey aryaadhaha haddaad idiideen midaan idin turaynaa idinsoo socda ma yidhi war waad la waalataana madaxweyne cabdiqaasim waa samadoone wuxuu yidhi madaxweynaha dadaalku wadaha la garab istaago hana loogu hiiliyo dagaalku waa xornimo doone laakiin weli odaygu khawaarijta bini'aadan buu u maleeyaayo wuxuu kula teliyey dadkiina wada hadal la gala dagaalkana joojiya ilaa waa muslimiin waxaad laynaysiine war madaxweyne kastoo xilka lagu guuleysto hadduu dacoyda daaran la fadhin lahaa sida cabdiqaasin la iskuma wareereenba wardaay riyaalakahan somalilan wuu la dardaarmay warkalamaanay war mahaysiina waxaa toogasho lagu xukumay taliyihii nabadsugudda deegaanka buufow bacaada shabeellada hoose ninkii dilay laakiin waxaan aad ula xanuunsaday ninkaa waraysikiisa oon dhegaystay wuxuu leeyahay horta taliyaha gurigiisaan ku noolaa xaaskiisaana eedda ii ahayd kadibna mootuu ii gaday oo aan jacdka ku soo qaadi jiray shabaab baana i xirtay meeshaan ku xirraaya inta la duqeeyaan ka soo fakado ka soo cararay kadibna teleefonla markayga haysteena waa ila soo xariireen labaatan doollarna waa ii soo tuureen taliyaha dilayna ay dheheen tamiina ii dhiibeen anuguna baabuurkaan u dhexgeliyey marka waxaan la yaabanahay eh. meelaha ay dadka uga soo dusayaan sida ibliiskii war wuxuu waa dhiqle war macalilka casaba waa kii yidhi janaraalku adeerkay buu ahaa gurigiisana inta tagaan waxaan rababa ka cuni jiray marka lay xidhana isagaa i soo dayn jiray laakiin aakharkii baan ku soo kala wareegay war digtor korneel faraxba waa kii yidhi odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta saamaynta la xidhiiraan la lahaa sababta oo ah markii lay xidhay inay isoo daayaanaan rabay kii la deliyana dad kalan u isticmaali jiray war wasiirkii hore arrimaha gudaha cabdishakuur xasan faarax gabar uu adeer u ah uu jaamacadda ka bixin jiray ayaa istaafkiisa mar kasta ay baari jireenaa la yidhi kadibna iyada oo inays intay wasiirka u tagtay tiri maalin kasta waa la ibaaraa dibdib looma baari karo ayuu amraa la yidhi kadibna gurigiisa waxay ku samaysay waa la ogaa war wax horaad ka hadlaysiina hadda u dambaysay taliyihii nabad sugidda doolow xaaskiisa looma dhaafin baa la yidhi markaa cid kastoo soomaaliya anu waxaan kula talin lahaa qofna ha aaminin war xogahyadii guud ee hore qaramada midooda koofi anaan buug uu qoray wuxuu ku sheegay laba kun iyo labaatanka heerka cabsida argagixisadu waxay gaari doontaa inay ninka iyo xaaskiisu is aamini waayaanay laba guri kala seexdaan haddana shaki waa laysla dhaafo waata laysqalaya aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how duurjoogsidii duugaagoho dadka cune laadaysama duurjoogsidii duugaagoho dadka cune laadaysama joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiirta ugu sarreeya dunida warshada isbuunyada ee dubay fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka nabadgelyo